قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين بعد xagee ka bilaabayna ma maqlin xif ثمانية وعشرين صحيح الأدب ثمانية وعشرون حفظ الرعاية حفظ العلم كتابة وحفظ العلم رعاية mualifku raxmat ullaahi caleyh wuxuu ka hadlayay kayfa yaxfad yaxfadu alinsaanu cilmahu qofku cilmigiisa u xifdinaya xifd اlcilmi eh, lannahu adabka wuxuu ku saabsanay daalibka iyo xayaatihi fi xayaatihi alcilmiya sidaad cilmiga u baranayso oo uaa dhaqmaysid maaratay cilmiga aad intaad baranayso cilmiga waxbarashadiisa waxaa kamid ahaa adaabtiisa an taxfada alcilma soo sax maaha cilmiga inaad xifdisid marka xifdigu cilmigu anwaacabuu uqeybsamaa qeybooyin buu noqon karayaa mara waxa weeyaan xifdu lcilmi kitaabatan cilmiga inaad xifdisido qoraal aad ku xifdisid waa mid weeyaan taxfaduu kitaabatan waataan soo qaadanay waxaanu ihi qofku waa inuu qoro waxaan ihi eh, eh, aalibun bilaa qalamin ka jundiyin bilaa silaax soo sax maaha arday aan maaratay qalin wadani huwa ka jundiyin bilaa silaax tasawar jundiyan yadhabu ilaa xarb walaysa macahu silaax ardaygu marka waxa weeyaan jaza kala kher qalimku waxa weya waa hobkiisi alqalamu yani silaaxu yusajil kula ma yabduu lahu wax alla waxay usoo baxa waa inu qoraa waa xifdiga cilmiga maarata la qoro imaamu shacbi muxuu yihi idaa samicta shaya faktubhu walaw fi lxaa'id yani sajri kula ma samicta kaasi wuxuu ahaa xifd lcilmi kitaabatan aan soo qaadana haddana waxaan qaadanaynaa baabkan maanta fasalkan ama waxaan dhihahay aadaabtan aadaabta sideediy to sideed iy labaatanaad oo kamid a maaragtay aalib xilyadii aalib cilmiga xifdu ricaaya xifdu ricaaya ilaalinta xifdigeeda xifdu lcilmi xifd ricaaya cilmiga oo la ilaaliyo xifdi oo ricaaya ay xaafida xifdan yatacalaqu min jihati ricaayat alcilmi bilcamal saas ujeeda maarka cilmiga oo lagu xifdiyo in lagu dhaqmo laabud min xifdi lcilmi bilcamali watabiiq waa in lagu dhaqmaa eh, markaas ujeeda xifd ricaaya kitaabada qoraalka ahayd kana waa waxaa lagu xifdinayaa dhaqanki xifd lcilmi eh, xifd ricaaya alricaayatu wa an tuabiqa cilmak wa tacmala bihi walidalika qaala mualifu raxmat llahi calayhi ubdul lwusca fi xifdi lcilmi ubdul ayuha aalibu aalibka waxa weya waxaad bixisaa alwusca awoodaada fii xifdi lcilmi cilmiga ilaalintiisa ubdul ayuha aalib jamiica taaqaatika fii xifdi lcilmi xifda ricaaya xifda ricaaya xifdi ilaalin maxay tahay xifdiga ricaayada waa maxay oo bilcamali inaad ku dhaqantid iyo walitibaaci raacitaanka xifdu ricaaya waa kaas weya xifdu ricaaya ilaalinta maaragtay cilmigaaga oo aada ilaalisid waxaad ku ilaalinaysaa bilcamali walitibaac an tuabiqa cala alwaaqic tadbiiquhu cala alwaaqic lama dakara xifd alcilmi kitaabiya dakara huna xifdahu tabiiqiya qoraal ahaan markau sheegay wax tabiiq haddana uu sheegay saas weyaan saas weyaan tacalam awala uma abiq marka hore baro dabeedna waxa weeyaan tabiiq waana arrinkaasi aasaaska waxa u ah mualifku intuu soo gaabiyey kitaabka dheerayn maayo nusuusta uu soo gaabiyey ilahay hadalkiisa asal u ah ilayhi yascadu lkalimu اطayibu wاlcamalu الsaalixu yarfacu marka ilaahay ka hadlay subxaana wa tacaala ilaahay buu maaragtay u fuulaa oo marat kor u aadaa kelimka ereyga wanaagsan oo tawxiidku markaasa walcamalu saalixu yarfachu camalka wanaagsan baa kor u qaada alkelimu ayib waxaa qaada alcamal saalix waladii yarfac marka ereygu hadduu wanaagsan qofku iska yiraahdo laakiin uusan dhaqan lahayn waxa way ereygaas kor aadi maayo waa inuu amal alcamal huwa aladii yarfac alacmaal faida kana qawla biduuni camali fainahu laa yurfacu ila llahi caza wajal walaa yusiibu calayhi saa darteed ba cabdullahi bn cabas wuxuu ku fasira ayadan inuu yihi huwa almacna walcamal الصaalix yarfacu klim yarfacu alkalima ayib keliga wanaagsan camalka saalixa yarfacu alkalima ayiba kelima wanaagsan camalka saalixa ayaa kor u qaadaya ayuu yihi cabdullahi bn cabaas أخرج خطيب البغدادي وحسنه شيخ الألباني رحمه الله تعالى موقوفا khadiib baqdaadi baa soo soo saaray imaam sheekh naasir wuxu waa xasan qaala cabdullaahi bni mascuud tacalamuu faidaa calimtum facmaluu saasuu yihi cabdullahi bni mascuud xadiidka ka soo wariyey khadiib albaqdaadi sheekh naasirna waa xasan u yihi waana mawquuf weeyaan tacalamuu barta faidaa calimtum haddaad baratiin facmalu ayuu ma garanaysaa qaala almaalifu raxmat ullaahi calayhi maalifku wuxuu leeyahay meeshaan asagoo masaajid ka hadlaya qaala alkhadiib lbaqdaadiyu raximah llahu tacaala wuxuu yihi imaamu khadiib lbaqdaadi allaha maarata u naxariistee si uu kasoo guuriyey kitaabkiisa aljaamic lilkhadiib oo idin qora hoos idinkaga qoray safaxaadkiisa ayuu hadal kasoo guuriyey hadal dheer khadiib lbaqdaadi kasoo guuriyey wuxuu leeyahay khadiib lbaqdaadi wayajibu calaa aalib xadiidka ardaga dalbaya wayajibu calaa aalib اlxadiid walaysa huna maqsuudku aalib xadiid maaha laysa faqat aalib xadis wainama aalib alcilm الsharciy cumuuma wailaa wuxuu ka hadlaya khadiib baqdaadi halkan xadiiska uma markaa ka hadlay marka waxaa waajib ku ah calaa aalib اlxadiid xadiiska qofka dalbaya an yukhlisa niyatahu niyadiisa inuu saafi yare saafi gareeyo fii alabihi ay fi alab اlcilm fi alab اxadiis bas markaa ujeeda xadiiska dalbitaankiis dalbayo niyadiisu inay saaf tahay an takuuna niyatuhu mutamaxidatan ilahi caza wajal wa an yakuuna wa yakuuna wa an yakuuna iyo inuu noqdo qasduhu ujeedadiisa oo bicilmihi ula jeedo wajh allahi subxaanahu watacala ilahi wejgiis yani laa liqaradin aakhar dan kale wanausan ka lahayn ilaahay dartiisa weji ilahi ula jeedo subxaana wa taala walidalik sidaa daraadeed wayaxdar falyaxdar ha digtoonaado wlyaxdar walidaalika sidaa daraaddeeda walyaxdar ha digtoonaado aalibku an yajcalahu an yajcala cilmahu inuu cilmigiisa ka dhigo an yajcala inuu yeelo cilmahu cilmigiisa sabiilan wado oo u qaado ilaa nayli lacraadi yani badeeca adduunyo wax uu ku gaaro inuu ka dhigto maarta ha ka digtoonaado walyadar الطالب أن يجعله الضمير يعود إلى العلم الحديث والعلم عموما أن يجعله إنه كدغ علمiga ka digtoonaado سبيلا wado u qaado إلى نayل الأعراض الأعراض جمع عرض waa la xarakeyna carض laydhahna waa sax weyaan وهuوa xطاam الدuنيا وma laa بقاءa lahu waa adduunyada badaacadeeda adduunyo waxaan jiraynin waxaan sii waaraynin adduunyo inuusan uga dheegin maarta ku gaaro waa inuusan ka dhiganin وطريقا walyaxdar aalibu aalibku ha ka digtoonaado an yacala an yajcalahu cilmigiisuna ka dhigo ariiqan wado ilaa ahdi acwaad acwaad jamcu ciwad ay albadaa'il dunyawiya inuu shayaalka addunyada ku bedesho ariiqa wado inuu ka dhigto ha ka digtoonaado cilmigiisa ilaa ahdi alciwaad bedelyaal inuu ku qaato sida jiyaaha oo kale xoolaha oo kale iyo wixii lamid a inuusan maaratay albadaa'il addunyawiya faqad jaaa alwaciid faqad jaa wuu yimid alwaciid ashadiid yani waciid adag iyo goodin baa timid liman ibtaqaa dalik liman ibtaqaa cilmahu dalika ay dunya faqad jaa waa yimid alwaciidu shadiid waciid iyo goodin adag baa liman ibtaqaa qofkii doonay dalika arrinkaas addunyada bicilmihi cilmigiis ula jeeday man yuriidu man yuriidu waraaa cilmih bidali bidalika dunya waxaa ku yimid waxaa kamid a ah, jaa fi dalik xadiiu anas bn malik radia allahu tacaala canhu xasan wey xadiisku qaala wuxuu i qaala rasul lahi sal allahu alayh wasalam man tacalama alcilma liyubaahiya bihi lculamaaa wayumaariya bihi sufahaaa aw yasrifa bihi wujuuha nnaasi ilayhi fahuwa fi nnaar xadiiskaas waa ka mida ah maala xadiis ku timid man ibtaqaa alcilm cilmigiisa qofka doonaya qofkii doona cilmi barta waxa waxau baranayaa ilaah wejigiisa maya waa liyubaahi bihi lculamaa culimada inuu maaratay ugu faano darteed buu u baranaya aw yumaari bihi sufahaa maangaabta inuu kula murmo darteed buu maarata u baranayaa aw yasrifa bihi aw yasrif ou soo jeesto soo leexsado bihi ay bilcilmi cilmiga wujuuha naas dadka wajiyaalka ileyhi xaggiis yani dadku inay maarata asaga qiimeeyaan oo ixtiraamaan dadka qofka noocaas u barta fa huwa fi naar buu maarta isagoo ahlunaar weeyaan ayuu rasuulku yihi alayhi salaatu wasalaam hadalkii anagoo sii wadnaa hadalkii khadiib baqdaadi weli ayaa soconaya wuxuu leeyahay khadiib baqdaadi wuxuu leeyahay waliyataqi waliyataqi aalib lxadiid xadiidka qofka doonaya ama cilmiga baranaya haka iska ilaaliyo ha iska dhowro almufaakarata faanka iyo wlmubaahaat iyo ammaan doonka kula ammaantamo kula faanfaano bihi bilcilm xaqiiqatan mufakhar mubaha waa isku wax isku mid weeyaan waxa weyaan alfaad onba maarta saas ugu cadfo walyataqi walmubahaat siqat mufaacala weeyaan dadka maarata kula faanfaano kula maaratay iska halagaa sheeg sheego u yihahdo bihi bisabi cilm cilmiga dartiisa haka ilaaliyo almufakhara walmubahaat bihi bilcilm wa an qasduhu wuxuu sii fasirayaa acraashii iyo aqraadtii dantii ulahay buu sii fasiraya meesha wa an yakuuna walyaxdar ha ka digtoonaado an yakuuna inuu noqdo qasduhu ujeedadiis iyo niyadiis fii alabi lxadiidi xadiidka dalmitaankiisa u dalbayo kada kullu cilmin yutaqarabu bihi ila llah cilmi kastoo alla loogu dhawaadona waa la mid weeyaan xadii cilmi waxaa shardi ah inuu yahay mima yubtaqaa bihi wajh llah si xadiidka soo aroortay maarta an yakuna bal yaxdar an yakuuna qasdu qasadkiisu inuu noqdaa ka digtoonaado fii alab alxadiid xadiidka dalbitaanka u dalbay dhexdiis inuu noqdo nayl ariaasa madaxtinimo inuu ku gaaro iyo watikhaadi alatbaac dad badanoo raacsan inuu samaysto iyo wa caqda almajaalisi liajli caqd almajaalis iyo golayaasha fadhigooda gunto oo ma garanaysaa madax ka noqdo wixii lamida faina alaafata musiibada maxaa yeelay faina alaafata musiibada musiibadaasoo addaakhilata gasha cala alculamaai culamaa usoo gashaahe akharuhaa badankeedu min hada alwaj meeshaas bay ka timaadaa xaggaa bay kasoo gashaa aafadumada alaafa alati tadkhulu cala alculamaa taati xub riaasa xubu katrat litibaac caqdu sadaarat almajaalis wagayri dalik aafadaas bay ma garanaysaa Eh, uga timaadaan laakiin hadda culumta culumtu laba qaybood bay qaybsamaa culumun tutaqarabu bihi ila llahi caza wajal culum ilahay lagu dhawaado cibaadooyna saasoo marnay ee culumta sharciga iyo culum aan culum sharci ahayn si inuu maarata injineer noqdo abiib noqdo iyo wixii lamid ah markaas dhib ma laha iyadu waxa weyaan leann cibaado maxdi ah ma aha iyadu ma garanaysaa cibaado maxdi ah ma aha wuxuu doona ula jeedo mushkila ma laha walyajcal ha yeelo xifdahu xifdigiisa ou xifdinayo lilxadiidi xadiidka uu xifdinayo ha ka yeelo xifdiga uu xadiidka xifdinayo xifda ricaaya laa xifda riwaaya walyajcalha xifda ricaaya xifdi oo maarata ilaalin xifdu ricaayada maxaan ku sheegnay xifdu camal watabiiqi bihi ricaayada markaas ujeedaa xifdi oo ku dhaqan ah markuu xadiidka xifdiga ku dhaqmi laa xifda riwaaya faqad werin keli ah yaysan uga ekaanin yani inuusan sheegaya shayga maaragtay ou iska akriyo laakiin uusan miro dhalin waxa waya waa shay khatar ah waa iska shay khatar arrintaas u tilmaami doono markaasa wuxuu yihi faina ruwaata alculuumi culumta kuwa wariya oo xifdisani kaiirun waa badan yihiin wa rucaatuhaa laakiin maarata culumta dadka ilaaliya oo ku dhaqma qaliilin waa yaryihiin ama aladiina yarguuna alcilma wayaxfaduuna cilma kuur ama aladiina yuabiquunahu cala alwaaqic fahum qilatun qaliila waa yaryihiin maarata dadka ku dhaqmayiska ilaaliya wa ruba xaadirin fa ruba badanaa xaadirin mid jooga oo kal qaa'ibin mid maqan oo kale ah, ah waa jooga laakiin waxa weya maskaxdiisa maankiisu ma joogaan jirkiisabaa jooga waruba xaadirin kalgaaib waxaa arkaysa aalib oo fi lxalqa laakina dihnuhu fi caalamin akhar golahu fadhiya yastamici dars dhegdhegeysanaya laakiin maskaxdiisu jirkaa jooga maahne maskaxdu ma joogto fi caalamin akhar waruba xaadirin kalgaaib min xayu lmacna qof maqan oo kale weeyaan wa caalimin waruba caalimin nin caalima fara badan ah oo kaljaahili jaahil lamid ah yacrifu lmasaa'il wayudkinaha lakina huwa caarin can lcamal camalku ka dhar laya fahuwa kaljaahil ayuu lamid yaha markaasa marka caalim oo jaahil ah alla fara badanaa buur maarta waxaamilin waruba xaamilin mid xambaaray oo qaaday badanaa lilxadiid xadiiska xambaarsan oo laysa aysan ahayn macahu la jirankiisa minhu min alxadiidi waa xaamil xadiid lakinahu laysa xaamil cilmi walaa xaamil khashya walaa xaamil tabiq maa xadiis buu xambaarsan yahay laakin laysa minhu laysa macahu minhu shayun camaliyan waxba kama haysto maxaa yeelay id kaana wuxuu ahaaday fi iraaxihi tuuritaanka iraaxi bimacnaa ramyi xadiid ramyihi lixukmihi xuunkiisa oo la tuuro xoogiis waa maxa waa in lagu dhaqmo oo la tuuro bimansilati daahibi mid maarata ka tegay buu lamid yahay can macrifati macrifati alxadiid xadiiska oqoontiisa iyo wacilmihi garashadiisa lianna almaqsada alcamal ruba mubalagin aw caamin asaamic ah. marka waxa waya ujeedadu asalka waxa lagu dhaqmo soo hadalkiisu marka waxa weyaan eh, waxa weyaan waxba kasoo qaad ma laha aqoontu id kaana wuxuu ahaaday id cile kaana wuxuu ahaaday fi iraaxihi xadiiska tuuritaankiisa lixukmi xukunkiisa u tuuro bimansilati daahibi mid ka tegay canhu can macrifati aqoontiisa iyo wacilmi aqoontiisa waxba gacanta kuma hayo mar hadduusan ku dhaqmaynin wayanbagii waxaa habboon oo maarata laga doonayaa liaalibi alxadiid xadiiska qofka dalbaya iyo cilmiga sharciga qofka garanaya an yatamayaza inuu ka fi caamati umuurihi arrimihiisa dhammaantood inuu kasoo ka socnaado can daraa'iq alcawaami caamada wadooyinkooda waa inuu ka socnaado oo sabab uga socnaa uga socnaanaya nin caalima nin caama waa isla mid noqon waxa weyaan qofka cilmi leya qofka cilmiga lahayn waana isla mid noqon wanta ka socnaada waynyanbaqi liaalib alxadiis an yatamayaza inuu ka socnaado fii caamati umuurihi arrinkiisa badankoodu can dariiq alcawaam kuwa cawaamta ah alcaami aladii laysa lahu cilm waxba aan fahmaynin muxuu uga socnaanayaa see uga socnaanayaa biisticmaali aathaari rasuuli illaah sala allahu alayhi waalih wasalam ilaahay rasuulkiisa aahaartay ka soo aroortay isticmaalkeeda nabiga axaadiista ka sugnaaday inuu ku dhaqmo isticmaal bimacnaa itibaac raacitaanka aathaari rasul lah sal sl rasulka raadkiisa wixii ka sugnaado xadiid iyo aathar laga wariyay iyo raadkiisa ma amkano intay suurtagal tahay inuu raaco iyo wa tawdiifi sunan sunooyinka inuu shaqo geliyo calaa nafsihi naftiisa inuu maarata ka muuqado hadigii nabiga kudayashadiisii sunooyinkiisii dadka inuga socan yahay inuu sunooyinka maarata shaqo geliya iyo tawdiifi sunan sunooyinka inuu maarata ka shaqaysiiya calaa nafsihi naftiisa oo kadhigo sunada mid dabaqaya fa ina allaha subxaana wa tacaala yaquul maxaa yeelay ilaah jala wacala wuxuu ohanayaa ilaah sarey wuxuu leeyahay laqad kaana lakum dhab ahaantii waxaa idiin sugnaatay fii rasuuli illaah ilahay rasuulkiisa uswatun dayasho xasanatu wanaagsan yaana rasuulka ku dayanaya ninkii hadyigiisii yaqaana ayaa ku dayan karaya cidaadan garanaynin maarata hadigiisa iyo wadadiisa waxba kuma daran kara kuma dayan karaysid marka aafaarta raadadkii nabiga iyo wixii ka sugnaaday iyo wadooyinkiisa fii makalihi wa mashrabihi wa malbasihi waa saas uga muuqato waa aafaarta nabigu caleyhi salaatu wasalaam iyo sunantiisu waa inay ka muuqato imaam cabdurazaq baa musanafkiisa wuxuu kusoo wariyey sheekh naasirna waa saxiix buu yidhi an aliyi bn abi aalib cali bn abi aalib anahu dakara fitnan fi akhiri zamaan wuxuu sheegay fitnooyinka akhiru zamanka ayuu sheegay faqaala lahu cumar mataa dalik